bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala baabun fi alfaadin xukiya can jamacati min alculamaai karaahatuha walaysat makruuhatan baabkani wuxuu u baab yahay alfaad inuu ku cadeeyo ayuu rabaa musanifka alfaaddaas oo culamo qaar laga sheegay jamaaca min alculamaa laga sheegay karaahadeeda laakiin aan makruuh ahayn qaala raximahullah iclam ogow buu yiri ana hada albaaba baabkan mima tadcu alxaajatu ilayhi wuxuu ka mid yahay waxyaabaha dantu ay keenayso ay u yeeranayso ayb oo yani dantiiba u yeeranayso in la fahmo yaa xaajadu ay keenaysaa iyo baahida lianlaa yuqtara si aan loogu kadsoomin biqowlin baatilin hadal baaila si aan loogu kadsoomin wa yucawala calayhi oo aan loo leexanin waclam ogow ana axkaama sharci sharciga axkaamtiisa alkhamsata ee shanta ah wahiya aliijaabu waa waajibin wanadbu sunnayn sunnanimo wataxriimu xaaraantinimayn walkaraahatu karaaho walibaaxatu iyo bannaanaanshiyo shantaas laa yahbutu ma sugnaanayo shay-un wax oo minha shantaa ka mida ilaa bidaliilin daliil unbuu ku sugnaanaya yani ninkii yiraa waxaas waa waajib daliila waa inuu daliil keenaa waxaas waa sunna waa in daliil waa bannaan yihiin daliil karaaha waay waa daliil taxriim daliilaa la rabaa intaba wa adilatu sharci sharciga adiladiisana macruufatun mid la garanayo la yaqaano waay famaa wixii laa daliila calayhi korkiisa wax tusaa uunan ku soo aroorin aan lahayn laa yultafatu ileyhi la milicsan maayo xaggiisa walaa yaxtaaju ilaa jawaabin jawaabna maba u baahnaba liannahu laysa bixujatin maxaa yeelay xujo ma aha falaa yushtaqalu bijawaabihi laysku shuqlin maayo marka in laga jawaabo wax aan daliil daliilba lahaynba maca haada iyadoo haddana kani uu jiro faqad tabaraca alculamaau culimmadu waxay ku tabaruceen fii mithli haada kan oo kale dhexdiisa bidikri daliilin daliil in la sheego calaa ibdaalihi baailnimo ku xugmintiisa yani shaygan waa baail ma jiro in la yidhaa haddana culimmadu waxay ku tadawuceen inay daliil u keenaan inuu baail yahay iyadoo iyaga aanba laga rabinba lianna ninka shantaa xuun mid kamida sheegaa daliil laga rabaa haddana yacni iyadoo xaalku sidaa uu yahay oo iyaga aan daliil laga rabin ayay maanta waxay keeneen adillo ay ku tusaayaan waxaas inaynan jirin wa maqsuudii ujeedkayga bihaadihi lmuqadimati muqadamadan aan ka leeyahay anna maa dakartu waxaan sheegay anna qaa'ilan qof qaa'il ah oo yidhaahdo karihahu inuu kahday uma qultu aan idhi laysa makruuhan makruuh ma aha ow amase haadaa baatilun kani waa baail aan iraahdo o naxwa daalika falaa xaajata ilaa daliilin daliil uma baahna calaa ibaalihi shaygaasi ma jiro oo waa baailnimadaas korkeeda wax daliil uma baahna wain dakartuhu haddii aan sheegana kuntu mutabarican bihi haddii aan daliilkii inuu baail yahay tusaayay aan kuu sheegana anaa isaga tabarucay ee maba laygu lahaynuu leeyahay waana sidaas wainamaa caqadtu haada albaaba baabkan ayaan guntay liubayina si aan u cadeeyo alkhata'a gefka oo fiihi baababkan dhexdiisa ku sugan min asawaabi siaan uga cadeeyo waxa sawaabka ah khaa iyo sawaabka inaan kala sooco ujeedkiisu saas wa qofka daaciga ah ama qofka caalimka ah ee dadka waxbara mudariska yacni qofka khadiibka kulli waxaa laga rabaa inuu ku dadaalo xaqa inuu sugo ou caddeeyo shayga baatilkana waa baatil uu yiraahdo wax allaala wixii dariiqaas aan ahaynna inuu iska dhaafo ayb maxaa yeele waxay keenaysaa wixii aan dariiqaas ahayn muhaataraad iyo war aan loo baahnayn iyo waxaana laga yaabaa xan iyo cay iyo meelahaas inuu sii aado haddana qofka marnaba in nusxiga iyo daacadnimadu ay ka tagta ma aha lianlaa yuktara si aan loogu kadsoomin bijalaalati man qof weynaantiisa yudaafu ileyhi hadalkaas baatilkaa loo tiirinayo man axad yudaafu loo tiirinaya ileyhi xaggiisa hada alqowlu lbaatilu qowlkan baailka nufuustu dad caalim culama ah waaweyn aimo ah wixii loo tiiriyo aad bay nafta u aqbashaa si aan marka loogu kadsoomin ninkan waa caalim imaam weyn waaye hadal waxaa loo nisbeeyey yani baail ah oo aan sawaab ahayn waa lagu kadsoomi karaa marka saan loogu kadsoomin ayaan waxaan sheegayaa hadalkaas inuu baatilba yahay sideedana culammadu waxay yidhaahdaan laba qolo ayaa mar walba waxa yacni dadka ahlucilmiga ama a'imada wararka loo tiiriyo laba qoloba dhib ayuu ku noqdaa qolo waxaa weeyaan qolo aad iyo aad quluwi ugu samayso oo ku xadgudubto a'immada qoladaasi baadilkii bay qaadanaysaa dhabarka saaranaysaa hebel meeshuu la aadan la aadaya anigana hebel hadduu naar galo waa la gelaa heerkaasay gaarayaan looma baahno marka taas qofka waa bani aadam waa gefi karaa maahan inaad heer gefkiisana aad raacdo adoo og inaad gaarto lama rabo qolada labaadna waxaa weeyaan qolo iyagu aimadu marka ay galaan masaa'il noocaasoo kale ay masale ay ku khaldamaan ama shay baatila ay sheegaan ayay wax allaale wixii wanaag iyo maxaasin ay lahaayeen bay tuuraan markaasay cay ugu dhaqaaqaan iyo tanaqus iyo nuqsaamin qoladaasna lama rabo a'imadao in loo cudur daaro waxyaabaha loogu cudur daarayna a'immada aad kutubtoodii ugu sheegeen ibnu teymiya kitaab wuxuu leeya layiraa eh, rafcu lmalaam can il alaclaam meelahaas aad buu ugu sheegaa Eh, imaamu dahabina sir aclaami nubalaaga meelo badan buu isaguna tacliiqaad badan buu ku leeyahay oo min hada alqabiil ah noocan oo kale ah ayb qofku qofka marka inuu ku dadaalo ayaa la rabaa ayb ayb ayb wuxuu leeyahay marka waclam ogow anii aniga laa usamiima magacaabaya alqaa'iliina dadka dhahayo bikaraahati haadihi alalfaadi alfaadan karaahadooda dadka alfaadan karaahadooda dadka sheegayo magacyadooda ma magacaabayo uu leeyahay ayb sababta waa maxay lianlaa tasquda jalaalatuhum weynaantooda si aynan dadka uga dhicin aynan u dhicin marka lianlaa tasquda jalaalatuhum iyo marka uu leeyahay yacnii dad wax magaradaa iska jiri karo dadkan magacooda marka la sheegaba qoladii aan sheegayo dambo kale si aynan waxaas ugu dhicin labadii maslaxo ku taxqiijinaya imaamu nawowi oo maslaxada koowaadoo ahayd xaqii iyo baatilkii inay kala soocmaan iyo maslaxo labaad oo ah inaan culummada la ridin oo culummada jalaaladooda mar walba inay joogto wa an laa yusaa inaan la xumaynin addannu malaha bihim iyaga aan loo xumaynin walayse algaradu ujeedku ma aha alqadxa dhaawac fiihim iyaga la dhaawaco ayb oo la qadxiyo la ceebeeyo wa inama almatluubu ujeedku ataxdiiru ka digtoonaansho wa min aqwaalin baailatin aqwaal baail a ah laga digtoonaado nuqilat canhum iyaga laga soo guuriyey xaggooda ayb sawaaun waxaa isku mida saxad canhum ka ansaxdayaa am lam tasixa amayaynanba kaba ansixinba fain saxat hadday ka ansaxday lam taqdax fii jalaalatihim jalaaladooda ma dhaawacayso kamaa curifa sidii la ogaaday waqad udiifa bacdahaa qaarkood ayb yaa la idaafeeyey liqaradin saxiixin ayb waqad udiifu dhahahay inaan idaafeeyaa la arkaa bacdahaa qaarkood liqaradin saxiixin ujeedo saxiixa ah darteed qaar inaan sheego ama aan dadka yiri u idaafeeyaa laga yaabaa bian yakuuna waaba inuu ahaado maa qaalahu wuxuu yiri muxtamalan waxa uu yiri waa inay muxtamal yihiin ayb oy ixtimaalayso ayb fayanduru ayri keyrkiisi u fiiriya fiihi kaas hadalkiisu inuu maxmal ama eh, ixtimaal saxiixa ah inuu yeeshaa dhici karta marka keyrkii inuu fiiriyaan uga tegay buu leeyahay bal nusxigiisa arag raximahullah falacalla nadarahu waxaa laga yaabaa nadarkiisa yukhaalifu nadarii aniga aragtideyda inay aragtidiisu ka duwanaato fayactadidu nadaruhu nadarkiisu marka uu xoog yeesho biqowli hada alimaami imaamkan asaabiqi horeeyey qowlkiisa inuu ku yeesho ilaa hada alxukmi xukunkan wbilaahi tawfiiq yani waxaa dhici karta uu leeyahay ninkan gadaal ka imaanaya intuu fiiriyo imaamka weyn warkiisana arko asagana ay ixtimaal saxiixa oo u yeesho warkaas oo ixtimaalkiisaas iyo imaamka isaga ka horreeyay inay isxoojiyaan warkooda oo aniga keyga marka saa uga duwanaadaan marka waxbuu reebayaa mar walba ana un saxsan mar walba ma dhahay ayb famin dalika kaagaasi waxaa ka mida maa xakaahu limaamu abu jacfarin inaxaas wixii uu sheegay fii kitaabihi sharxu asmaa'i illaahi subxaanahu watacaala uu ku sheegay can bacdi alculamaa'ina uu ka sheegay annahu kariha wuxuu ka haday an yuqaala in la yidhaahdo tasadaq allaahu calayka ilaahay korkaaga ha ku sadaqaysto qaala waxa uu yidhi liana almutasadiqa midka wax sadaqaysanaya yarju thawaaba thawaab ayuu rajeynayaa ninkaas lianna almutasadiqa midka wax sadaqaysanaya yerju thawaaba thawaab buu rajeeyaa haddii la layidhaha ilaahay baa wax ku sadaqaystay hebelna meesha waxaa ka imaanaysa uu leeyahy marka alla maa thawaab rajeynaya marka cidna kama rabo thawaab qultu hada alxukmu xukunkaani khada'un weeyaan qalad buu yiri sariixun cad wa jahlun qabiixun iyo jahli foolxun waay walistidlaalu in arinka daliil loo dalbaana ashaddu fasaadan waaba ka daran yahay buu yidhi marka xagga fasaadka waqad habata fii saxiixi muslimin waxaa ku sugnaaday can rasuulillaahi sala allahu alayh waali wasalam annahu qaala inuu yidhi fii qasri salaati salaada gaabinteeda sadaqatun weeyaan midaani sadaqo tasadaqa allaahu ilaahay ou sadaqaystay bihaa iyada calaykum korkiinna oo ku sadaqaystay ee faqbaluu aqbala sadaqatahu sadaqada alla aqbala nabigii baaba yidhi tasadaq allaahu biha calaykum marka wax loo diidaa meesha ma jirto faslun wamin dalika waxaa ka mida kaagaasi maa xakaahu naxaasu wuxuu sheegay aydan can hada alqaa'ili almutaqadimi qaa'ilkan soo hormaray annahu kariha inuu kahday ayib yani culamada qaaru ka sheegay ayb annahu kariha inuu kahda an yuqaala in la yidhaahdo allaahuma actiqnii min annaar ilaahu naar iga xoree qaala waxau yidhi liannahu maxaa yeele laa yuctiqu ilaa man yadlubu sawaaba ma xoreeyo ilaa cid hawaab raadinayso dalbayso unbaa wax xorayso qultu waxaan idhi wahaadihi dacwaa sheegashadaan iyo walistidlaalu istidlaalkanba min aqbaxi alkhata'i weeyaan gefkan ugu fool xun wa ardali iljahaalati jahaala midka ugu xun weeyaan biaxkaami sharci laga jaahil noqdo walow dahabtu haddaan tago aan doono atatabacu inaan raacraaco alaxaadiia saxiixata axaadiidta saxiixada ah almusarixata ee caddaynayso biictaaqi illaahi tacaala ilaahay xorayntiisa man shaaa qofkuu doono oo ka xor hore xoreeyo min khalqihi khalqigiisa ka mid a la taala alkitaabu kitaabku wou dheeraan lahaa duulan dherer mumilan wax daaliyo wadaalika kaagaasina ka xadiidi man actaqa raqabatan oo kalaba man actaqa qofkii xoreeya raqabatan addoon ama luqun actaqa allaahu tacaala ilaahay wuu xoreeya bikulli cudwin xubin kasta oo minhaa taas ka mida naftaa la xoreeyey xubin kastaoo ka mida cudwan xubin ayuu ku xoreeya alle minhu isaga ninkan ka mida yowmina naari uga xoreeya marka alle inuu xoreeyo xadiidkan sheegay nebigaana yiri sala allahu calayh waali wasalam waka xadiidi maa min yowmin maalin ma jirto akharu uu badan yahay badnaan badan an yuctiqa allaahu alla inuu xoreeyo fiihi maalinkaa dhexdiisa cabdan addoon mina naari uu ka xoreeyo min yowmi carafata ka badan ma jirto maalinta carafo waayahay kana nebiga yidhi waa kaasa marka actaqa allaahu fulaanan waa la dhihi karaa min annaar ama allahuma actiqnii min annaar faslun wa min daalika waxaa ka mida qowlu bacdihim qaarkood ay yidhaahdeen yukrahu waxaa la kaadaa an yaquula inuu yidhaahdo ifcal kadaa waxaa samee cala smi illaahi ilaahay magaciisa korkiisa ku samee lianna smahu subxaanahu isimkiisa calaa kulli shayin wax walba waa ka koreeya waxaas ilaahay magaciisa korkiisa ku samee magaca allaaba wax walba ka koreeye sidaas uu leeyahay macnaa qaala alqaadi ciyaad wakayruhu waxa uu yidhi hada alqowlu halatun warkan waa qaladu yidhi faqad habatat ilaxaadiisu saxeixatu axaadiistii saxeixa ayd baa sugnaatay ana anabiya sala allahu alayh waali wasalam nebiga qaala inuu yidhi liasxaabihi uu ku yidhi asxaabtiisa fi ludxiyati udxiyadii idbaxuu cala smi illaahi ilaahay magaciisa korkiisa ku gowraca ay qaa'iliina idinkoo dhahaya weeyaan bismi daliilkaasay leedahay faslun wamin dalika waxaa ka mid maa rawaahu naxaasu waxa uu wariyey can abi bakrin moxamed bni yaxya qaal waxa uu yidhi wa kaana min alfuqahaa'i ludabaa'i alculamaai buu ka mid ahaaye qaala waxa uu yihi laa yaqul yownan dhihin jamaca allaahu baynana fii mustaqari raxmatihi allah kulmiyo dhexdeenna fii mustaqari raxmatihi naxariistiisa makaanu sugnaanshiyaheeda ayb allah lagu kulmiya fa ilaahay raxmadiisa awsacu waa ka weynaan badantaha min an yakuuna lahaa qaraarun meelay ku sugnaato inay lahaato raxmadda allaaba weyne raxmadda alla waa ka weyntahay inay meel ku sugnaato qaala waxau yidhi walaa yaqul yownan dhihin irxamnaa biraxmatika naxariistaada noogu naxariiso qultu laa naclamu ma ogin buu yidhi limaa qaalahu warka uu yidhi fi lafdayni labadan lafdiba xujatun wax daliila uma ogin walaa daliila lahu marka waxaasna waa la kahdaana waa daliilay u baahnayd dabcan walaa daliila lahu daliilna uma sugnaanin isagu fii maa dakarahu wuxuu sheegay faina muraada alqaa'ili ujeedka qofka dhahayo bimustaqari raxmati aljannatu buu ujeedaa wa macnaahu jamaca baynanaa fi ljannati allah nagu kulmiyo allatii taasoo hiyo iyaduba daaruulqaraari meesha lagu sugnaanaya wa daarulmuqaamati negida daarteeda wa wa maxalulistiqraari sugnaanshada meesheeda ah wainamaa yadkhuluha addaakiluuna kuwa gelayaana waa galaan biraxmatillaahi tacaala bay ku galaan uma man dakhalahaa qofkii gala istaqara fiiha abadan weligii waa ku sugnaadaa wa amina alxawaaditha wuxuuna ka aamin noqdaa waxyaabaha soo dariya walakdaara wasakyada iyo masaaibta wainamaa xasala lahu dalika kaagaana wuxuu ugu xasilay biraxmat illaahi ilaahi naxariistiisa fakaanahu yaquulu wuxuu dhahayaa ijmac baynana fii mustaqarin ilaah waxaad nagu kulmisaa meel lagu sugnaado nanaaluhu aan ku gaarno biraxmatika naxariistaada u sheego wuxuu ku yidhi ashyaadan qaarna daliilka lagu radinayaanba keenaya tabaruc ahaan qaarna maba keenayaba leanna ninka keenay karaahada ninka la yimidaa daliilka laga rabaa saas rawa naxaasu wuxuu wariyey can abi bakrin almutaqadimi abiibakarkii hadda soo hormaray qaala wuxuu yidhi laa yaqul yownan dhihin allaahumma ajirnaa min annaar ilaahu naar naga kori walaa yaqul allaahumma ilaahu ursuqnaa ayb allaahumma arsuqnaa waxaad nagu arsuqdaa shafaacat nabiy sal salam fainamaa yushfacu waxaa ergeeyushfacu waxaa loo ergeeyaa liman istawjaba naar nin naar waajibsaday adi adii maa og marka inaad naar gelaysid sasu ka wadaa qultu waxaan iri buu yidhi haadaa khadaun faaxishun waa gef foolxun waay wa jahaalatun bayinatun iyo jahilnimo iska cad jahaalo cad weyaan yani jahli cad buu ka wadaa walowlaa khowfu liqtiraari kadsoonaan in lagu kadsoomo cabsi aan ka cabsanaya haddaynan jirin bihada alkaladi qaladkan in lagu kadsoomo wakownuhu iyo ahanshihiisa qad dukira in la sheegay fii kutubin musanafatin kutub la alifay in lagu sheegay baniaadamka wixii kutub ku dhigan waa weyneynayaa sidaa in lagu kadsooma haddaynan jirin lahayn lamaa tajaasartu maba yacni ku boodeen calaa xikaayatihi xikaayadiisa kumaba boodeen ayuu leeyahay fakam min xadiisin xadiis badanaa fi saxiixi ku sugan jaaa fii tarkiibi lmuminiina muminiinta baraarujintoodana ku yimid alkaamiliina ee dhammayska tiran biwacdihim yabaho loo yabaho shafaacat nabiy sal l slam muminiin ku ah sida asxaabta rasuulka oo kale haddana in yacnii axaadiis waxaa soo aroortay lagu dhiirigelinaya marka shafaaca in loo yaboohay shafaacada naar un gelayo la xaqiiqsaday waxa sax maaha unbaa dalbo sax maaha ka qowlihi sal allahu alayh ali wasalam man qaala qofkii yidhaahdo midla maa yaquulu lmuadinu muadinka waxuu dhahayoo kale xallat lahu shafaacatii shafaacadeyda u xalaal noqotay wagayri dalika walaqad axsana alimaamu alxaafidu alfaqiihu abulfadl ciyaadun raximahu allah waa wanaajiye buu yiri fii qowlihi uu yidhi qad curifa binaqli naqli waxaa lagu ogaaday almustafiidi naqligaasoo faafay naqli aad u shubma badan ay warinayaan suaalu salafu saalixi su-aashoodiiba radia allaahu canhum shafaacata nabiyina ay su-aasheen sala allahu alayh ali wasalam wa ragbatuhum fiiha iyo damaca ay shafaacada marka ka qabeen oy damcayeen qaala waxa uu yihi wacalaa haada kan korkiisa laa yultafatu la milicsan maayo ilaa karaahati man kariha daalika qofkii arrinkan nacay ciddiisa likownihaa ahaanshiyaheeda laa takuunu inaynan ahaanaynin ilaa lilmudnibiina dadka un dambaabay ma la milicsanayo buu le dadkii kahday arinkaa oo sababkay u kahdeen waa maxayna likownihaa ahaanshiyaheeda laa takuunu aynan u ahaanaynin ilaa lilmudnibiina kuwa dambaabay maahan lianahu habata waxaa sugnaaday fi laxaadiidi fii saxiixi muslimin wagayrihi ihbaatu shafaacati shafaacada sugiddeeda liaqwaamin loo sugo qolo fii dukhuulihim ljannata jannada gelideeda bigayri xisaabin ay galaan dad xisaab la-aan jannada gelaya oo naar iyo cadaabba aan soo maraynin ayaa haddana loogu ergeeyey sidaas waliqowmin iyo qolo fii siyaadati darajaatihim bay shafaacadii ku timid darajaadkooda in lasii ziyaadiyey filjannati jannada dhexdeeda dad jannadii ku jiraa loo shafeecaya markaasaa darajadoodii ay kor aadaysaa qaala waxa uu yidhi uma kullu caaqilin caaqil kastoo muctarifun bitaqsiiri uma kullu caaqilin caaqil kasto muctarifin bitaqsiiri gaboodfal ictiraafsan uma kullu caaqilin caaqil kastaahi muctarifun bitaqsiiri weeyaan mid gaboodfal qirsan nin walbo caaqila inuu gaabinayo uu qirsan yahay muxtaajun ila alcafwi cafwi u baahan yahay mushfiqun mid baqayo min kownihi inuu ahaado min alhaalikiina uu ka mid noqdo kuwa halaagsameeyo saasuu ka baqaa qof walbao caaqila wayalzamu hada alqaa'ila qaa'ilkan marka waxaa u laazimaya anlaa yadcuwa inuunan baryin bilmakfirati dembi dhaaf waraxmati naxariis inuunan alla ku baryin baa qofkan laazimayso liannahumaa liasxaabi dunuubi dembi dhaaf iyo naxariisba waxaa le dadka dembaabo haddii marka shafaacadii uu diiday oo u diida dadka dambaaba iskale oo naarta ay u waajibtay ee makfirada iyo raxmadana dadka dambaaba bisa iskale hala dhaho marka yaan la dalbin marka saas ka imaanayso war aad u khaldanno wakulu haadaa kan dhammaantiisna khilaafu maa shay khilaafkiisa waa curifa la gartay min ducaai salafi walkhalaf laga gartay ayb alkhasaais lkubraa lilimaam suyuudi baa warkan uu ku yaalaa wuxuu leeyahy ikmaal lmuclimkan ujeeda ikmaal lmuclimka wamin dalika waxaa ka mida ah kaagaasi maa xakaahu naxaasu can hada almadkuur uu ka sheegay qaala wuxuu yidhi laa taqul hadhin tawakaltu calaa rabbii rabbigay korkiisaan tala saartay alrabbi alkariimi rabbigii deeqda badnaa waqul waxaa tidhaa tawakaltu calaa rabbiya alkariimi sidaas calaa rabbi arabbi alkariimi ayuu diidaya qultu laa asla limaa qaala warka uu yiri wax asla maleh wax diidayana maleh warkaas faslun wamin daalika kaaga waxaa ka mida maa xukiya wixii la sheegay can jamaacatin laga sheegay min alculamaai annahum karihuu waxay kaadeen an yusamaa in lagu magacaabo adawaafu dawaafkii bilbeyti la dawaafa shawdan in lagu magacaabo ow dowran ama dowr qaaluu waxay dhaheen bal yuqaalu lilmarati alwaaxidati waxaa la dhahayaa dawfatun walilmarataynina dawfataani walihalaahatina dawfaatun walisabcina dawaafun qultu wahada aladii qaaluuhu hadalkan ay dhaheen kan ay dhaheen laa naclamu lahu aslan waxaasale uma ogin walacalahum karihuuhu inay kahdeen baa laga yaabaa likownihi inuu yahay min alfaadi aljaahiliyati jaahiliyada shawd iyo dowr ayay dhihi jireen wasawaabulmukhtaaru sida la doortayna anahu laa karaahata fiihi wax karaaha kuma sugna faqad rawaynaa fii saxiixay lbukhaariyi wa muslimin can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal amarahum rasuulu llahi sal l salam nebigu wuxuu amray an yarmuluu inay rucleeyaan alaaata ashwaatin marka waa kaasa saddex shawd walam yamnachu kama reebin an yamurahum inuu amro an yarmuluu inay rucleeyaan al ashwaada kulahaa eh, wareegyada dhammaantood ila ibqaa allahu calayhim naxariis oo u naxariisanay u turaya maahani marka waa kaasaa marka ashwaad iyo shawd iyo waa sheegay waxaa sheegay rasuulka xadiiskiisay ku jirtaa faslun wamin daalika waxaa ka mida buu yidhi alfaaddaas ay sheegeen ay kahdeen sumnaa ramadaan ramadaanan soonnay wajaa ramadaan ayaa yimid wamaa ashbaha daalika idaa uriida bihi shahru haddii bisha loo jeedo ikhtulifa fii karaahatihi karaahadiisa waa laysku khilaafay faqaala jamaacatun jamaaca waxay dheheen min almutaqadimiina ka mida yukrahu waxaa la kahdaa an yuqaala in la yidhaahdo ramadaanu min geyri idaafatin iyadoon loo idaafeynaynin ila shahri bisha shahru ramadaan waa la ogolyahay laakiin ramadaan keligiis mayay dheheen ruwiya dalika waxaa laga wariyay can alxasan albasriyi oo mujaahidin qaala albayhaqiyu bayhaqi waxa uu yidhi aariiqu ilayhimaa daciifun dariiqa iyaga lagu gaaray oo loogaga wariyey warkaani waa daciif wamadhabu asxaabina asxaabteenna madhabkoodana annahu yukrahu waxaa la kahdaa an yuqaala in layidhaha jaaa ramadaanu ramadaan baa yimid wadakhala ramadaanu baa soo galay waxadara ramadaanu ayaa xaadiray wamaa ashbaha dalika iyo wixii lamida mimaana ah. ahlaa qariinata qariinata tadullu tusayso aanay jirin calaa ana almuraada shahru bishu muraa ujeedku bishu inay tahay haddii wax qariina tusayaa ay jirta dhib ma leh saasuu ka wada walaa yukrahu lama kahdo idaa dukira macahu haddii lala sheego qariinatun qariina tadullu cala shahri bisha tusayso ka qowlihi sumtu ramadaan mar haddii marka bisha in loo jeedaa laga qaadana oo sumtudaasaa qariina wa qumtu ramadaana wayajibu sawmu ramadaan soomkaas loo idaafeeye qariino iyo waajibkaas la sheegay waxadara ramadaanu ramadaan ayaa yimid ashahru lmubaarak ayaa la daba dhigay qariino washidi dalika haakada qaalahu asxaabunaa sidaasay dheheen wanaqalahu alimaamaani baa soo guuriyeen labada imaam aqda alqudaati abulxasan almaawardiyu fii kitaabihi alxaawi wa abuu nasr bni sabaaq fii kitaabihi shaamil can asxaabina bay kasoo guuriyeen wakada naqalahu hayruhumaana waa soo naqleeyey min asxaabinaa asxaabteenna ka mida heyrkaasi xaal uu ka mid yahay cani lasxaabi buu kasoo guuriyey mulaqan waxtajuu waxayna xujaysteen bixadiidin xadiid rawaynaahu aanu warinay fii sunani اlbayhaqiyi can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal slam laa taquuluu hadhihinina ramadaanu hadhihinina faina ramadaana ramadaan ismun min asmaa illahi tacaala weyn magac magacyada alle ka mida walaakin quuluu shahru ramadaan dhaha whada xadiiu aciifu xadiikan waa aciif buu yiri dacafahu lbayhaqiyu baa daciifiye wadacfu calayhi daahirun dacfigana korkiisu aad buu ka muuqdaa mid ka muuqda walam yadkur axadun qof ma sheegin ramadaana ramadaan fii asmaaiillaahi tacaala ilaahay asmaadiisa dhexdiisa kuma darin kuma sheegin maca kasrati man sannafa fiiha iyadoo ay badan yihiin dadka magacyada alleh wax ka alifay wsawaabu wallahu aclamu maa dahaba ilayhi imaamu abu cabdilaahi albukhaariyi waxa uu ku tegaa sawaab ah fii saxiixiina dhow ugu tegay wagayru waaxidin iyo mid wax ka badano min alculamaai almuxaqiqiina annahu shanigu inuu yahay laa karaahata mutlaqan wax karaaha inaynan jirin duubduub ahaanba kayfamaa qaala si allaale sidii uu u yidhaahdo lianna alkaraahata karaahadu laa tahbutu ma sugnaato ilaa bisharcin bay ku sugnaataa walam yahbut fii karaahatihi shay-un karaahadeeduna wax ku sugnaaday ma laha bal habata fi laxaadiii axaadiista dhexdeeda waxaa ku sugnaaday jawaazu daalika kaagaa inuu bannaan yahay walaxaadiidu axaadiid fiihi kan dhexdiisa kusoo aroortayna fi saxiixayn iyo wagayrihimaa ku sugan saxiixayn iyo keyrkood akharu min an tuxsana in la koobo waaba ka badan tahay walow tafaractu haddii aan farac bixiyo lijamci daalika kaagaas ururintiisa haddii aan farac u bixiyo rajowtu waxaan rajeynaa gaar yacni u qoro rajowtu waxaan rajeynaya an tabluga axaadiiuhu axaadiistiisu inay gaarto mi-iina boqolaal inay gaarto laakiin ilqaradu ulajeedku yaxsulu waa xasilaya bixadiiin waaxidin hal xadiis buu ku xasilayaa wayakfii min daalika kullihi kaagaa dhammaantiisna waa ku filaya wuxuu yidhi walow tafaraqtu haddaan u faaruq noqon lahaa tafaraqtu weyaan bilgeyn dhigan walow tafaraqtu haddii aan u faaruq noqon lahaa lijamci daalika kaaga ururintiisa rajowtu waxaan rajayn lahaa an tabluqa axaadiiduhu axaadiistiisa inay gaarta mi-iina boqolaal laakiin ilqaradu ulajeedka yaxsulu waa xasilayaa bixadiidin waaxidin hal xadiidu ku xasilayaa wayakfii min daalika kullihi kaaga dhammaantiisna waxaa ku filan ma rawaynaa fi saxiixay اlbukhaariyi wa muslimi can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul اllahi sala اllahu alayh ali wasalama qaal ida jaءa ramadaanu ramadaan haddii uu yimaado futixat abwaabu اljannati jannada albaabadeeda la furfuraa wagulliqat abwaabu nnaari naarta albaabkeedana waa la xiraa wasufidat ashayaaiinu shayaaiintiina waa la jeebeeya oo waa la katiinadeeya ida jaaa ramadaan ayaa la ilaaqay waa kaas wa fii bacdi riwaayaati saxiixayn fi hada alxadiidi ida dakhala ramadaanu haddii ramadaan uu soo galo wa fii riwaayati limuslimin ida kaana ramadaanu wafi saxiixi laa taqadamuu ramadaana wafi saxiixi buniya alislaamu calaa khamsin minha waxaa ka mid ahaa wa sawmi ramadaan wa ashbaahu hada kaiiratu waxyaabaha kan oo kale way badan yihiin faslun wamin dalika waxaa ka mida maa nuqila waxa laga soo guuriyey can bacdi lmutaqadimiin culummadii hore qaarkood annahu yukrahu waxaa la kaadaa an yaquula inuu yidhaahdo suurat albaqara wa suuratu alnisaa wa suuratu addukhaan waalcankabuut walruum waalaxzaab washibhi dalika qaaluu waxay yidhaahdeen wainamaa yuqaalu waxaa la dhahaa assuuratu alatii yudkaru fiiha albaqaratu suurada baqara lagu dhex sheegay wasuuratu latii yudkaru fiiha annisaa suuraddii lagu sheegay annisaa ushibha dalika qultu wahada khaطأun weeyaan mukhaalifun lisunati sunnada khilaafsan faqad habata fi laxaadiisi waxaa ku sugnaaday isticmaalu dalika kaagaa isticmaalkiisa fiimaa laa yuxsaa wax aan la koobi karin min almawaadici meela ah ka qowlihi sal allahu alayh wali wasalam uu yihi alaayataani min aakhiri suurati اlbaqara oo kale labadii aayadoodoo suuratulbaqara aakhirkeedeed man qara'ahumaa qofkii akhriyay fii leylatin habeen ka fataahu wa hada alxadiidu fi saxiixayn buu ku sugan yahay waashbaahuhu isagoo kale waxa udhigla midkaana kaiiratun weyaan kuwo fara badan oo laa tanxasiru aan koobmaynin faslun wamin dalika waxaa ka mida maa jaaa waxaa yimid can mutarifin raximahu llah mudarif ibn cabdillahi bni shikhiir annahu kariha wuxuu kahda an yaquula inuu yidhaahdo qofku in allaha tacaala alla yaquulu fii kitaabihi ilaahay kitaabkiisa waxa uu ku oranaya qaala waxau yidhi inamaa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa ina allaha tacaalaa qaala ilaahay wuxuu yiri kaanahu kariha daalika kaagaasuu kaaday likownihi lafdan mudaarican inuu lafdi mudaarica xaal tusaayo wa muqtadaahu lxaalu mudaaricana waxa uu keenayo oo uu dalbanayo waa xaal awil istiqbaalo ama wax hadda kadib soo socdo wa qowlullaahi tacaala ilaahay qowlkiisana huwa kalaamuhu waa kalaamkiisii wahuwa qadiimunna waa sifadan marka qadiimnimadeeda warkeedu aadu u fara badan yahay macnaha saxdaana waxay tahay sifadan kalaamka waxaa weeyaan qadiimatu nawci xaadithatu alaxaad qadiimatu nooc waxaa weeyaan kalaamka sifadiisa inuu alla ku sifaysnaado waa qadiim wax hadda soo cusboonaanaya maaha nooc ahaanteeda laakiin kalaamka alle aaxaaduhu marka la fiiriyo aaxaaduhu waxaa laga wadaa maalan qur-aankoo kale ilaahay goormuu ku hadlay markii uu waxyooday oo jibriil u waxyoodo nebiga markaa jibriilna uu u geynayo nebigii oonba laba abuurinba yani hadalkaani ma uusan imaanin ayb muuse hadalkii alla uu kula hadlay goormuu yimid markii muuse la abuuray ee meeshii uu yimid miiqaadkii uu ku yimid markaa kadib unbaa yani hadalkaas markaasuu alla ku hadlay subxaana wa tacaala ayb axaadku marka sidaasaa laga wadaa qiyaamaha marka la tagay ilaahay waxbuu dhihi doonaa oo yunaadii bisawtin cod ayuu ku dhawaaqaya iyadoo marka sawt uu ku dhawaaqayo cod la maqlaayo qofka dhow iyo qofka dheer isku si ay u maqlayaan codka allana ma shabaho codadka makhluuqa oo yani meel dhow iyo meel dheer isku si loogama maqlo codadka makhluuqa ayb bukhaarina waa sugay sifadaa sawdka markaasu wuxuu dhahaya yaa aadam akhrij bactha annaar marka haddii la yidhaha kalaamka noociisa iyo aaxaadkiisa kulli waa wada qadiim waxaa ka dhalanaysa marka akhrij bactha annaar inuu ilaahay dhahayo qabla aadam xataa intuusan abuurin sidaasna ma aha marka aaxaaduhu waxaa laga wadaa sifadan kalaamka ah hadalka alle yacni mid walbaa wakhtiga isagu uu doono ayuu dhahayaa uu ku hadlayaa amaa nowcu haadihi sifa kalaamka sifadiisa ah w waxaa weyaan ilaahay subxaanahu watacaala waa mid weligu sifaysan yahay marka sifaatka ficligana waa noocaas qadiimat lnowc xaadiat laxaad sifaatu daadka kuwa kamidana saas waay sida sifatu samci iyo sifatu lbasarka iyo ayb oo hadda maalan sifatu samci ilaahay sifadan nooc ahaanteedu waa qadiim laakiin adiga hadalka a ah, hadda ku hadlaysa ilaahay hadda u maqlayaa nacam ayb ayb ilaahay adiga waa ku arkayaa markii lagu abuuray kadib waa ku arkaa inta aadanba jirinba ilaahay sifadaas basarka waa lahay laakiin midaan gooni ahaanteeda adiga uu ku arkaya ah markuu ku abuuray kadib ila adoon jirin maxaa lagaa arkayaa marka qadiimat nawc xaadiitul axaad sidaas qultu waxaan leeyahay buu yii marka wahada leysa bimaqbuulin kani wax la aqbalaya ma aha waqad sabata fi laxaadiidi saxiixati waxaa ku sugnaatay isticmaalu dalika kaagaas isticmaalkiisa min jihaatin kahiiratin dhinacyo badan bay ka sugnaatay waqad nabahtu waan baraarujiyey calaa dalika kaaga korkiisa fii sharxi saxiixi muslim ayaan ku baraarujiyey wafii kitaabi aadaabi alqura tibyaanku ka wada qaala allahu tacaala wallaahu yaquulu lxaqa ilahay baabsaadhah yaquulu wfii صaxiixi muslimi can abi darin radia allaahu canhu qaal qaala اnabiyu sala اllahu calayhi waaalihi wasalam yaquulu اllahu caza wajala alla wuxuu dhahayaa man jaءa biاlxasanati falahu cashru amhaaliha ayuu leeyahay yaquulu llahu caza wajal alla wuxuu oranayaa wakaas iyadoo mudaarica wa fii saxiixi albukhaariyi fii tafsiiri lan tanaalu lbira xataa tunfiquu qaala abu dalxa yaa rasuul allah ina allaha tacaala yaquulu lan tanaalu lbira xataa tunfiqu nebigana ma ka celinin marka karaaha ma aha alfaada waxaa kaloo kamida ah qofka inuu yira samictu llaha yaquulu oo kale majmuucuu ku sheegay imaam nawowi qolaa diiday uu yiri laakiin inay bannaan tahay oo camar bin caas baa wuxuu nebiga hortiisa ka yidhi in allaha tacaalaa ee inii samictu llaaha yaquulu waxaa kaloo aad uga mida oo dadkan marka mutakalimiinta ama muctasila ama ashaacir waxay doonaan ha ahaadaane waxay yidhaahdaan lafdiga eyna in ilaahay lagu idlaaqaa ma bannaano eyna allah la dhaho waa karaaho waa dembi saasay yidhaahdaan ayniya ilaahay waa ka nasahan yahay lagu leeyahay haddana nebigaaba ku hadlo ayn allah yiri marka waxyaaba badan noocyadaasoo kalea jiraan meelahanu marka isaga gaabiyey alimaamka raximah wabilahi tawfiiq sal allah wslm ala nabiyina mxamedi wala ali sab slm